saddex-iyo tobanaad baabu ibraari اlqasam baabu ibraari اlqasami dhaarta in qofka samafal iyo baarnimo looga sameeyo wixii ku soo arooro adillo ah ama axaadiista qayb ka mid ah ayuu baabkan u baab yahay qasamka waa dhaarta caadigahayd qofaa wuxuu ku dhaartay ilaahay baan ku dhaartaye arrinkaas sidaasaad u samaynaysaa oo qofkaas wuxuu kuleeyay le ilaahay baan ku dhaartaye arrintaasaad ii samaynaysaa amaad ila samaynaysaa amaad iiga tanaasulaysaa alluu ku dhaartay qofkan kale inuu wax isaga ku xiran sameeyo ayuu ku dhaartay qofkaas haddii marka aad lagu gacansayro oo la yihahdo waxba kama jiraan warkaaga ood muxuu ahaa warkiisa lagu tuuro qofkaas wuxuu ku dhacayaa imi iyo xaraj uu ku dhacayaa dembi ayuu ku dhacayaa kafaara inuu guta ayaa muxuu muxuuaha dusha ka fuulayso sida awgeed xuquuqda ahlulislaamka isku leeyin waxaa ka mid ah yabura alinsaanu bilqaasimi calayh aw bilmuqsimi calayh qofkii ku dhaartay oo inuu saa u yeelay ku dhaartay qofka isaga in loo baarin ma falo xuquuqda ay muslimiin isku leeyihiin ay ka mid tahay ayaa halkaan ka geli doonaa insha allahu tabarak wa tacala xadiidka saddex kun todoba boqol iyo sideed iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai alayh akhbarana moxamed ibnu muhana canasi waa iqatun xaafid qaala xadaana wa moxamed ibn bashaar bn bundaar wa far sayrihaan labadaa nin laba nin on kala dhicin weeyaan labada nin waxay shuyuukhu yihiin asxaab اkutub الsita can moxamed ibn jacfar waa gundar waa iqaة صaxiix kitaab qaala xadaثana shucba shucba waa imaamkii aad taqaaneen can اlأshxaث ibn sulaym الmuxaaribi waa iqa can mucaawiya ibn suwayd ibn muqarin almusani xaafid ibn xajar wuxuu leeyahay qofkii inuu saxaabiya sheegay muusan asiibin lam yusib man zacama lahu suxba can ilbara bni caazibin radia allahu tacaala canhuma qaal wuxuu yidhi bara amaranaa wuxuuna faray rasuula rasulka sala allahu calayh wali slm bisabcin toddoba ayuu nabigana faray calayhi salaatu wasalaam toddobada maxay ahayn amarana wuxuuna faray biitibaaci janaais janaasada inaan raacno oo qofka muminka iyo muslimka markuu dhintay inaan raacno oon qabrigii ilaa laga geliyo oo muxuu ahaa aan la soconno nabigeena saas ayuuna faray calayhi salaatu salaam qofka ama qiraad buu heli hadduu ku tukada hadduu raaca laba qiraad buu heli halka qiraadna buurta uxud wuu ka weyn yahay ama waa la mid siduu nabigeena cadey sala allahu calayh waali wasalam tan labaadna waciyaadat ciyaadati qofka xanuunsan in la booqda ajar aad u badan ayaa ku sugan taasna nabigeenna calayhi salaatu salaam wuuna faray wa tashmiit alcaatis qofka hindishoo yidhaahdo oo hindhishooda in la farax geliyo oo markuu alxamdu lilah yidhaahdo kadibna loo duceeyo la yidhahdo arxamuka allah ilaahay subxana wataala naxariistiisa waasaxayd ha ku siiyo in la yidhaahdo ayaadna xuquuqdii laisku leeyay ka mid tahay wa ijaabati daaci qofka hadduu kuu yeerto oo wax maanic ah sharcan meesha ayna jirin amaba adiga kugu xirno dhibo kugu dhegan oodan u ajiibi karin qofka muuminka in waxaa weeyaan la ajiibo iyo muslimka ah iyadna xuquuqda muslimiintu udhexaysa ay ka mid tahay khaasatan corsi hadduu yahay isaga culimmada waajibu ay leeyihiin haddii munkaraad iyo waxyaaba xumaan oo ilaahay ka fogaasho ah meesha ayna ka jirin iyo wanasri lmadluum qofka lagu gardarooday oo laga gardaranya in loo hiiliyo oo loo gargaaro iyadna xuquuqdii laisku leeay ka mid tahay qofka walaalka muuminka oo la dulmina inaad ku eegato ku fiirsato xuquuqdii ayaa halkaa ka bixi iyo wa ibraari اlqasami iyo dhaarta in la baarinimo falo oo qofka dumarba kugu dhaarto oo ku yidhaahdo ilaahay baan ku dhaartay saasaad ii samayni ama waxaasaad iska dayni ama waxaasaad ka tegi in loo baarinimo falo iyo waraddi salaam iyo salaamtii oo laga jawaabo intaasba xuquuqda waweyn oo haddii inta ayadaa si toos loo dhaqangeliyo muminiinta iyo muslimiinta ay walaalnimadoodii ay haba yaraatee inay naqsi uu ku dhacaa la rajaynayna ka mid tahay haddii qof alla qofkii dhinta aan wada raacno oon waxaa weyaan ilaahayn ugu dhowaano muslimkana ku xiriirino sidoo kale qof kastoo xanuunsan oo isbitaalladan hadda maanta yeela waddankan aan joogna oo muslima inaan booqanno oon dhammaanteen isu dabagalno oo kooxkoox iyo raxan raxan loo tago iyo qof kastoo hindashoo yidhaahdo oo alla ku mahadiyo loo duceeyo ajarna aad ka eshid asagana muxuuaha ducada u helo walaalkaani aad farax geliso iyo qofkii kuu yeerto oo waxaan munkar ahayn adna muxuu ahaaye aad tegi karto kugu yeerto inaad ajiibto aan samayn lahaynay ama qof kasta oo madluum oo laga gardaran yahay alla madluumiinta tiro badana ama ha muuqdeena ama yaynan muuqanin aan waxa u gargaari lahaynay qofka hadduu kugu dhaartana baarinimo aan u samayn lahaynay oo wixii uu ku dhaartay haddii ay wax sharcan xaaraan ah ayna ahayn maqduurka qofka lagu dhaartayna ay ku jirto ood awoodi karo uu muxuu ahaa qofka ee u baarinimo falo cid kasta oo ku salaamtana aad si qurux badan oo wanaag badan u salaamto oo sida mujtamacaadka qaar asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu markaa tirahda salaam aa lagu dhihi salaam wax uu dhahay hadda ma garan kar salaam maxayt waa iska dhaqan caadi ah adigoo xamaasasiina soo bood waxaad leedahay assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu inaad kula dullacdaa laga yaabaa intuu saa amaba inuu xataa ku fiirna salaam inuu ku dhaha laga yaabaa xumaanna kama ahan xumaanna kama ahan waa iska dhaqan sax ma ahan waidaa xuyitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha urudduuha qofka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu haduu ku yihahda meel kaleod bireeg ku qaban karta ma jirto sheelad cafwan eh, mxuu ahaa eh, bireeg meelaad ku qaban karta mala oonan ahayn waraxmat ullahi wabarakaatu lakin hadduu ku yihah assalaamu calaykum bireeg kale ka ku qaban kartaa laakiin biaxsana minha waa kaa maqanta waraxmat ullahi kaa maqan oo barakaat kaa maqan waka marka wax badan baa toosi lahaa ilaahana toy subxana wa tacaala baabun man xalafa qofkii ku dhaarto calaa yamiinin dhaar ku dhaarto oo fara'a kadibna arka hayraha iyada hayrkeed khayra minha ka khayr badan muxuu samayni nabigeena noo sheega sala allahu calayh wasalam waxbaad ku dhaaratay wallaahi waxaa tidhi ilaah baan ku dhaartay saas ayada ah inaan samaynayn ayaa tihi ama waan samayni ayaa tihi wixayga wax kaaga khayr badan oo ilaahayna xaggiis ugu dhawaasho badan ciddii muxuu ahaa hawsha ayada ay khusaynaysayno khayr badan ayaad aragtay tan khayrka ayaad u gudbaysaa saa weeyaan xadiiska nabigana noo sheega alayh slat slam xadis saddex kun todoba boqol iyo sagaal iyo toddobaatanaad waa xadis saxiix akhbarna qotay ibn saciid qaala xadathana ibn abi cadiy maxamed ibrahim ibn abi cadiy waa hiqa can sulaymaan ibn darkhan itaymi waa hiqatun caabid can abi saliil durayb ibn nuqayr alqaysi inuu musaqar ay labadaba yihiin aan u malayna wallahu aclam haddii ay mukabar yihiinna halii sheega naam inay musaqar yihiin labadaba durayb ibn nuqayr alqaysi iqa saasaan aad u filaya can zahdam zahdam ibnu madrib alasdi aljarmi waa iqa can abi muusa alashcari radia allahu tacala canhu ardaa can nabi nabig wxu kr sal sl abu musa alashcari waxaa weeyaan laqad uutiita mizmaaran min mazaamiri ali daawuud ninka la yidhi weeyaan oo aad ku qiimaha badnaa ahlu qur-aanka ahaa can nabi xataa sakiinadii ay ku soo degtay oo faraskiisii intuu ororod bilaabay canug yar asagu dhalay uu ka baqay inuu madax ku dhuftay nabigeena sal alla alay slam wuxuu yidhi hadii aad saa u wadi lahayd sakiinadii oo xasiloon ayaa muxuu aha subaxdii <laughs> ayaa la heli lahaa allahu akbar dilka asakiina tanazalat lilqur'aan ay soo degta weyaan allahu akbar waaya abuu muusa wuxaa nabig nabi nuux kor sal sl nabigan wuxuu yidhi maa cala alardi arlada korkeeda ma ahanin yamiinun dhaar alifu calayha aan ku dhaarta iyada oo fa araa kadibna an arka hayraha iyada hayrkeed khayran minha ka khayr badan ilaa haddii aan arka ataytu waan la imaana kii khayr badan aan la imaani dhaar nooc kastaba ahaato adduunkan korkiisa ku dhaarta ma jirto oo kadibna mid ayada ka khayr badan oo alla xaggiisa uga dhawaasho badan ummaddii ay khusaysayna ugu nafci badan ma arka ilaa tii khayrka badan ayaan la imaada wuxuu samaynana gadaala ka sheegi doonaa ama aan sameynay nabigeena sala allahu calayh waali waslem baabu alkafaarati qabla اxini qofka markuu dhaarto oo dhaar mxuu ah wallaahi waxaan ku dhaartay inaan ku salaamaynin ayuu qof dhaartay saddex maalmood ka badan ayada maba la ogola mogta uu ka xanaajiyey saddex maalmood gudahood wallahi in ku salaamayn ayuu qof dhaartay kaba soo qaad markuu dhaartay qofkaas marka culays ayaa galay marka ninkiyaa ka hor imaaday asalaamu calaykum waraxmat ullahi barkatu u yihahdo tan koobaad horta ajar ayuu ka dhali cashra cishriin talaaiinu heli tan labaadna qofku walaalkiis ahaa qalbigiisa taiib tan saddexaadna ilaahay ba araali wey noqona subxana wa tacala yaa khayr badan marka inuu dhaarta fuliyo inuu muxuua ah ka istaago inuu buriyo inuu fuliyo ayaa muxuua khayr badan inuu buriyo kadibna nabigeen wuxu leh sal sl dhaar kastoo adduunkan jirta ma jirto oon muxua ah ku dhaarta oo iyada wax khayr badan aan helo ilaa waan mxuu ahaa waan la imaadaa tii khayrka badnayd haddii marka aad dhaarato oo in aad dhaarta ayada fulisa ay noqoto waxaa ka fiican inaadan fulinin khaasatan wax ka khayr badan haddii ay yeelaan oo inaadan fulinin inay khayr badan hadii ay meesha taallo masalada marka hadda imaamku u baabaysta waxaa weeyaan baabulkafaarati kafaara ayuu baabkan u baab qabla alxinfi qofka intuusan dembaabin ka hore oo dembiga aad ka kafaaro gudana intuusan ku dhicin ka hore laakiin u dhaartay inuu kafaarada hormariyo inay bannaan tahay ayuu baabkan u masalada waa masale khilaafiya ah, weliba khilaafkeeda cariid u yahay alama alarbacana isku khilaafeen alimaam abu xaniifa ayaa dhan maray jamaahiirtana waxay mareen ooy ka mid yihiin toban saxaabada nabigeena kami sal allah alay waslam in qofka uu haddii kaba soqaad ugu dhaartay wallaahi inaanan ku salaamaynin saddex maalmood ayuu ku dhaartay kadibna waxaa u baxday in arinta ayada sax ahayd kafaaradii dhaarta marka maxay ahayd ii sheega maxay ahayd ayad qur-aankayd ti kafaaradii ha kafaaradii kafaarat اlyamiin qofkii muxuu ahaa dhaarto ah, axsanta toban miskiin in la quudiyo amaba iyo saddex maalmood in la soomo soo may ahayn taxriir raqabada ku jirtaa ku jirtaa taxriir raqaba maad ayadda akrisaan laa yuaakhidkum اllah biاlagwi fii aymaanikum walakin yuaakhidkum bima caqadtum اlaymaan fakafaaratuhu iطcaam casharati masaakiina min awsati ma tuطcimuun ahlikum aw kiswatuhum hugintoodii aw raqaba faman lam yajid daali kafaaratu aymaanikum idaa xalaftum meesha marka maxaa yeelo toban miskiin in la quudiyo amaba la huwiyo oo khamiisye iyo xijaabye iyo waxaa weeyaan isku joogye lagala daalo oo muxuu ahaa la siiyo tan kalena waxaa weeyaan in qoor la xureeyo tan kalena waxaa weeyaan in saddex maalmood la sooma afartaas qayboodba waa ku bannaanta afartaas oo weliba ah ayaa qofka u bannaan marka kafaarada ayada marka goormay dhacaysaa qofki inuu salaamu rabaa wuu soo socdaa duhurkii meel ku muxuu aha inuu imaana ugsan yimi alfulaan ama masaajidka imaani subaxdii fajarka ayuuna dhaartay intuusan la kulmin oo ninka hadduu marka salaamana wuu dembaabi xintig intuusan ku dhicin ka hor marka kafaaradii ma hormarin karaa oo tobankii miskiin ama ha quudiyo ama dhar ha u gado ama qoora ha hurayo amaba soon asaga dee <laughs> soon ma laga gaarsiin kara horta waa suuragal inay an maalmood aheed suuragal waa ka gaarsiin karaa haddii ay muddadu saamaxaysa ma hormarin karaa jamhuurtu waxay qabaan nacam wuu hormarin karaa wuu hormarin karaa laakiin kaba soo qaad dibna waa dib ayaana fadli badan oo mustaxab in la dib mariyo ayaa ayaa sunna saasay qabaan abu xaniifana wuxuu qabaa abadan waa in horta marka hore xinfigaad ku dhacda kadib aa kafaarad aad samaynaysaa waxaa laakiin ijmaaca sida imaam nawowi uu soo naqliyey caleyh raxmat adiga oon badhaaranin waxaa tihi hebel waa inaan mxuu ahay aan salaamin adoon marka wallaahi hebel ma salaamaya adoon dhihin inaad kafaaradiisa horbaris oon badhaarti dhicin ijmaac weeyaan iyada lama ogola ma garatay marka markaad daarato kadib intaadan dambaabin eh, intu dhexays intaas waa masalada isku hayo sida raajixana oo jamahir ahlicilmi iyo toban saxaabada nabigan ka ay ah qabaanna waa in la hormarin karo oo xinfiga iyo qofka intuusan ku dhicin hawsha dembigii uu muxuu ahaa kafaarada gudan kara wallah aclam waayo xadiid saddex kun todoba boqol iyo marka kan baab alkafaara bacda alxinti iyo baab alkafaara qabla alxinti labadaba waxaa weeyaan intaasaan ugu bixayna wax aan dul istaagayna malaha insha allah tabaraka wa tacala xadiis baan akhrinayna baabu man xalafa qofku baabu alkafaarati kafaara gudasha qabla alxinti qofku intuusan dambaabin ka hore uusan dhaarti u dhaarti uusan muxuu aha burinin ka hore inuu kafaara guto inay bannaanta iyo baabkan u baab yahay halkaad la aad xadiidka kun todoba boqol iyo sideetanaad waa xadis saxiix akbarna qutayb bin saciid qaala xadaثana xamaad ibn zayd bn dirham can khaylaan ibn jariir اlasdi wahiqa can abi hurdata ibn abi musa alashcri wahiqa can abi musa alashcari radia allahu tacala canhu ardaa qala wuxu abu muusa ataytu rasuula rasulka al mid sal slm fii rahtin koox anoo la socdo oo min alashcariyiina qoladii reer muxuu ashcariyiinta ahaa nastaxmiluhu annagoo nabiga ka dalbayna inuu nagaadiid noqo ama nagaadiidsiiyo gaadiid jihaadka lagu aado iyo awrtii ama fardihii inuu nabigeena sal slm siiyo fa qaala wuxuu yidhi wallahi allan ku dhartee laa axmilukum idinma gaadiidsiinayo gaadiid idinma siinayo wamaa cindii maa axmilukum waxaan idinku qaadana maba hayaba mana idin siinayo waxaa laga yaabaa su-aashir ay ku badato nabigeen waxba gacantiisu ku hayn mararka qaar moogta waa bini aadan qofkii khayr ulbashar laakiin waa bashar marka aduu muxuu aha isku yara buuqsan oo xaaladaada isku toosneen haddii lagugu celceliyo mararka qaar wax ma heli kara igala tagi waa qofka laga yaaba soo saas maha dhaqanka nabigeena saas ma ahan jirna calayhi salatu salaam uma kadibna labitnaa waxaan nagaanay maa shaa allah alloweyn intuu doono ayaan nagaanay fa utiya biibilin geel baa loo keen nabigeena sal slm geel isaga uu maamulkiisa gacanta ku hayo ama sadaqa ha noqoto oo muxuu ahaa muslimiinta lagu sadaqaysto amaba raggii saxaabada ah cumaan in raggaa taqaaneen oo dadka saxaabada nabigeena calayhi salatu salaam iyo ragga mujaahidiinta ah sahyi jireen ha u keeneen geel baa loo keenay faamaranaa nabiga wuxuu noo faray sal slm bialaai dawdin saddex xalaad iyo saddex neef ayaad nabigeenna in nala siiya amarku bixiyey oo gaadiid ahaan falamaa goorti inalaqna aan tagnay oon kaxaysannay qaala bacdunaa libacdin qaarkeen qaar kale waxay ku yidhaahdeen laa yubaarik illaahu allaweyna nooma barakay lanaa annaga nooma barakay waxaan ilahay nooma barakayna xaaraan atayna rasuula nabiga sal sl nastamilu anagoo ka gaadi dalbayno faxalafa wuxuu dharta allaa yaxmilna inuusan qaadin uusan gaadidna siinin qaala abuu muusa wuxuu yidhi faatayna nabiy nabiga u nimid waa la soo noqday waa laiswalaaciyey waa la soo laabtay waxaan baraka lahayn xaggee la geyni fadakarnaa daalika lahu arrinkaasaan u sheegnay wixii aan isniri iyo xaaladsa ay haydaan u ishaarnay faqala wuxuu yidhi maa ana ani ma ahi xamaltukum midka idan qaaday oo gaadidinsi aniga ma ahi ilahay baa idin qadaray ilahay baana idin siiyey bal ilaahu alweynaya xamalakum idinkaadin siiyey inii aniga wallahi allan ku dhaarteen laa axlif ma dhaarto calaa yamiinin <clears throat> dhaar kuma dhaarto oo fa an arka hayraha iyada kayrkeed khayran minha ka khayr badan ilaa kafartu waan kafaaro gutaa midda koobaad can yamiini dhaartaydi wa ataytu aladii huwa khayr shayga khayrka badnaan waa loo imaadaa saasuu nabig sal allahu alayh waali wasalam culamadu waxay ka qaadanaa marka yani wuxuu hormari ilaa kafartu can yamiini wa ataytu aladii huwa khayr halkaasuu imamku soo daliishana jamhuurtana adiladooday ka mid tahay sidaa weyan xadid saddex kun todoba boqol iyo kow iyo siddeetanaad waa xadiid xasanu صaxiix weeyaan akhbarana camr bn cali falas waiqat xaafid qala xadana axmed sacid alqaطan wataqanan can cubaydillah ibn akhnas annakhaci waa saduuq qala xadaثana camr bn shucayb waa saduuq can abihi abihiis shucayb weeyaan ibn moxamed ibn cabdillahi bn camr waa isna waa saduuq can abihi oo shucayb ah waa saduuq can jadihi awgiisa cbdulahi bin camr cas radi allahu taala anuma ana rasul sl sl qa rasulkan wuxuu yidhi man xalafa qofkii dhaarto jadigan waa jadi shucayb la socda jadi shucayb weyaan ha umalayn jadi camr qaala ana rasul rasul sl sl qa rasulkan wuxuu yidhi man xalafa qofkii dhaarta <clears throat> calaa yamiin arku dhaarto oo fara'aa kadibna arka khayraha iyada hayrkeed khayra minha iyada ka khayr badan falyukafirha ka kafaaruguta can yamiini dhaartiisa ka faaruguta marka koobaad waliyati aladii huwa khayr shayga khayrka badanna hala yimaado ayuu nabig sal sl xadis saddex kun todoba boqol iyo laba iyo sideetanaad waa xadis saxiix akhbarna moxamed ah, ibn cabdilacla aلصancani wa iqa qala xadana muctama bn sulayman wa iqatu habt can abihi abi sulayman tarkhan taymi wa iqatu cabid can xasan ibn abi xasan albasri waa ninkaa taqaanin oo imaamka ahaa can cabdiraxman ibn samra radia allahu tacala an arda can rasul rasulka wuxuu kore sal sl qa rasulkan inuu yidhi idaa xalafa hadduu dhaarto axadukum midkiin calaa yamiinin dhaar uu ku dhaarto oo fara u arkay hayraha iyada hayrkeed khayra minha ka khayr badan falyukafir can yamiinihi dhaartiisii haga kafaaro guto walyandur ha eego oo ha fiiriy aladii kii huwa khayrun khayr badan falyaatii kadibna hala imaado ha aada weeyaan oo halkaas ha sameeya xadii saddex kun todoba boqol iyo saddexii sideetanaad waa xadii saxiix akhbarana axmed ibn sulayman ruhawi waa xaafid qaala xadaana cafaan ibn muslim alansaari waa iqatun qaala xadana j ibn xasim waiqat laakin fii xadiidi qataada dacf waa garan kartaa arinta ayada qaala wuxuu yihi samictu xasan qataada meesha ma joogo marka qaala wuxuu yidhi samictu xasan ayaan ka maqlay ibn abi xasan albasri qaala xadaana cabdiraxman ibn samra radia allahu tacala an arda qala wuxu abdiraxmaan qaala rasul rasulka wuxu yhi sal sl idaa xalafa hadduu dhaarto idaa xalafta miya idaa xalafta diyaad dhaaratada calaa yamiinin dhaar aad ku dhaarato fakafir ka kafaaraguda can yamiinika dhartaada uma kadib iti ma aladii ki huwa isaga khayru khayr badan xadiiska kun todoba boqol iyo afar iyo sideetanaad waa saxiix akhbarana moxamed ibn yaxya quaciyu miya alquaciyu waa saduuq can cabdilacla ibn cabdilacla saami waa iqatu wadakara kalimata macnaha kalima macnaheed u ayuu sheegay nacam xadaana uu yahay weyaan yar xadaana saciid بn abi carb wa iqa can qataada ibn dcam صdr bصri can xasan ibn abi xasan الbصri can cabdiرaحmaan ibn samura radia الlahu tacala an arضah ana nabiya nabigeen sal sl qal nabgen wuxuu yidhi ida xalafta hadii aad dhaarato calaa yamiinin dhaaraad ku dhaarato oo fara'ayta ad aragta hayraha iyada hayrkeed khayra minha ka khayr badan fakafir ka kafaar guda can yamiinika dhaartaada waأti la imaw aladii arinkii huwa isaga khayru khayr badnaa la imaw saas ayuu nabigeen amar ku bixi sal slam nacam sheekhi nacam akhi baabkaas baabaan aad u aqaano maha laakiin kolleyba qofkaas rabbi wuxuu le subxana wa taala wuxuu leeyahay rabbana laa tuaakhidna in nasiina aw akhطأna nabigeen wuxuu shegay sal sl ummadayda in laga rafciyey alkhaطأ wama stukrihu calayh stukrihu calayh wixii ay gafaan iyo wixii lagu qasbay ninkan waxaa laga yaaba markuu dhaaranay inuu yani boqol boqol inuu hebel yahay uu haystay wa calayhi marka dhaarta u dhaartay mutacamad ma ahane waxaa weya waa khaa sida iyo muuqato hy ah, allah ybaark fiik allah ybaark fiik jazaak allah khayra shekh islam ibn taymiya majmuc اfataawa ayuu sheekh mawlid somen mawlid wuxuu leeyahay waa ku taallaa alxamdu lilah soma marka marka warkaas insha allah waxaba yaraatay dhibaato oo jira khaa saasumaan aadayna insha allah khaطأana in loola dhaafay waa waxyaabaha midnada weynood ilahay na siiy subxaana wa tacaala fi aakhiri suuraة اbaqra jazaaka اllah khayr waa yahay baab اkafaarati kafaaro ayuu baabkan u baab yahay bacda اlxinثi markuu qofka arinkii uu ka dhaarto uu ku dhaca kadib inuu kafaaro guto ayadna in ay bannaan tahay weliba mustaxab ay tahay nooga dar madhabkeeni horan qaadanay ayuu baabkan u baab xadis saddex kun todoba boqol iyo shan iyo siddeetanaad waa xadiis akhbarna isxaaq ibn mansuur التmimi وثiqة tbt qala xadثna cبdiرحman بن hdi wa imaamki qala xadثna شhucba wa imaamki can cmr ibn murata almuraadi wa iqaة tabt iqaة caabid cafwa laa yudlis warumiya biirja qal wuxu samictu cabdlahi bn camr ibn caas aad la aadi doontaan maya cabdulaahi bn camr alqurashi mowlaahum maqbuul waa mowla alxasan ibn cali xasan ibn cali bin abi aalib ayaa mowlu ah radia allahu tacala canhu ardaa xadiisoo ka warramay ayaan maqlay ayuu leeyahay can cadiy ibni xaatim xaatim aai biabihi iqtadaa cadiyun fi lkaram waman yushaabihi abahu famaa dalam cadiy ibni xaatim aabihiis xaatim aai weyaan waa ninkaa taqaaneen oo xagga deeqsinimada yani maal carabta nin baa maan dhaweyta hadal cajiib uu yidhi qolyo soomaali ah ayaa waxaa weeyaan meel waqaf oo la yaboohinayo waxay bixiyeen nina wuxuu yidhi toban toban milin igu qoro waa boqol kun oo dolar toban igu qoro ya soo boqol kun oo dolar ma tobanka taqriiban waa inahaas marka wuxuu yidhi ninka la yihahda xaatim aai ninkaana ka deeqsan yidhi xaatim uaa'i soomaalida raggan soomaalida toban milyan bixinaa ka deeqsan maxaa yeelay wuxuu yidhi toban milyan meeqaa neefogeelay noqoni xajishare eh? ya boqol neef ka badan wa uma dhowo qaalinta geel haddii aad tanaribadan tagtaan qaalinta eh, ugubka ah iyo qurbaca ah yaroo mxuu ahaa eh, diyada lagu bixiyo taqriiban waxaa laga yaaba labaatan iyo shan kun iyo soddon kun ya maya waa geela weyn waa gooni qaalma ya aka ah, maqlaysa sheekh wuxuu ku dhaha sheekha qaalinta yar gaarisa oo weliba caasimad ah waa soddon kun maqlaysa shariif annaga mata kaan joogna geel kama anigu waan tagay tanarimi mardha waan tagay geela waan soo weydi bangal iyo meelahaas labaatan iyo shan kun ilaa soddon kun weya meelahaas soddon kaba soo qaadba afartan a soddon kaba soo qaadba labaatan shan waa jirtaa mogta soddon afartan kaba kaba soo qaad arbaciin kaba ka soo qaad arbaciin boqolkii neef miiqaa waa afar milyan boqol kal waa afar milyan laba milyan soo kuma soo harin oo konton neef laba boqol iyo konton neef geel ayuu hal inuu soomaaliya hal mar intuu soo dareeriyey ayaa wuxuu yir waqafa laga dhigo weligiisa mxuu xaatim aai wuxuu yidhi laba boqol in iyo konton neefoo geela <laughs> oo isku xiran mustaxiilo inuu bixiyo maba haystaba noo ka keeni sooma garan marka wuxuu yidhi ninka raggaa soomaalida ah ayaa ka deeqsan marka xaatim aai aad ku haysaan naga dhaafuu dhahay naga joojiye soomaalida ka deeqsan waa hadal runtii cajiib moogta qaara xataa ka badan bixiyaan inta ayada ka badan bixiyaan kun neefoo geel qaar inay bixiyaan laga yaba haduu nin kaba sooqaad bixiyo Eh, afar jeer afartan milyan haduu biiy qaara bixi oo khayraad ku bixiyey afartan hadda milyan haduu bixiy ama afar boqol kun dolar haduu bixiyo waxa way kun neef oo geelo bixiyey kun neef oo isku xig weligiis yaa bixi cuثmaan bn cafaan radia allahu tacala canhu ardaa ya nacam shanuur a <laughs> ah hadda kaba soo qaad nin baa beri ii sheekey caaw sheekaanka loo jeedaa nin baa ii sheekey south african tagay markad islaami ah ayaan u soconnay rag culamo kale isla soconnay ninka isagaana soo degay garoonka naga soo qaaday magaalada markaan tag wuxuu culamada aniga baabuur cusub waxaan kuma qaaday baabuur ayuu intuu tagay v w shirkadda intuu tagay baabuur cusub soo qaaday wuxuu dhaha culamada intaa joogta baabuurkan ku qaadi baabuurkiinu wada cusbaa oo dartanaga usoo qaaday diyaaraduna saaraya so africa waa kala fogta wuuna geynayaa meel kastoon tagna waxaa weeyaan markii wax la yabooha isaga ayaa waxaa weeyaan bilaabi lacagti wuuna bixini kharashka ragana saa qabo intaan socon muddo bil ku dhow ninkii nin dhaqan alla barakeeyo de haddana loo duceeyo oo culaysaas ka haysta ilahi subana wata culays ka dulqaado ilahi subxana wataala aan ka baryanaa ninkaas walaalkeenna runtii ahlu khayr aan ku ogeynay allaha culayska iska dulqaado haloo duceey marka culimada dhan culammadeennan kulli raggeennan culamada halka markay tagaan ninkay ku soo degi jireen oo south africa marka wuxuu yidhi sheekh maxamed idriis a masjidkan weyn oo shaafici oo ku yeela johannesburg oo laba jida wuxuu haystaa jidkan sabanka isig saa camal wa ama uu ka weyn ama uu leegi saanoo kale wa ayaa waxaa weeyaan wuxuu yidhi waa la yaboohay sheekh maxamed tuswaa taqaanaanay nin naxma aha marka khayraadka dadka ugu yeeri wuxuu leeyahay khayraadka la bixiyo waliba si runa loo bixiyo wadaadaan toogsana maaha waa la bixiyo may isagoo le lacagta bixiyo ilahay baa idin sii hala bixiyo waa in ragnimada ay ku dhamato waa ogsoontihin oo waqafkan beriga la gadaya xataa meeshan waxdaraha ka dhig waa ogsoontihin wuxuu dhahay marka waxaan rabaa qof bixiyo boqol kunoo ran marka ayadan waa hal milyan lacag kenya wuxuu yidhi ninka aniga marka ayada waxaan haystaa oonba xoolaba ka haystaa oo dhanba laba boqoloo kun bas shilin kaleba haystaba waxba lacag oo meel ii yeela marka ayadaan shiidnimo ka soo baxu marka ayadaan soo yara dhulka ka yara kacay marka laba milyan oo kenya lacag u dhiganto laba boqoloo kun oo ran ah ayaan haysta shee maxamed suxuuy boqol kun oo ran dadkaana weligood boqol kun o ran iska dhaafe toban kun oo ran la bixina maba maqlinba oo ku cusubi maasha masaajidka hataa kale ugu jiraan oo qolyihi hindi ay ka kalaysteen omeyna intaan la gadimo garash meel ay ahayd marka wuxu dhahay masaajidka ladin gedi waxaan rabnaa ninka u horeeya oo boqol kun bilaabo sheekh wuxuu nus saac ayuu qisooyinkeen adilo keen axaadiis keen nin dhaqaaqa ma waa nin aan naxin wa khayrlaas jazaahu allah khayran khayrka markuu u tallaabo qaado kadibna wadaadkii cid ka dhaqaaqdaa la waay nin walba hoos waa taqaana wt markay baashis ku adaneen hoossaas hoosaa loo yarjoosani marka wadaadkii xamaaskii waa sii kordhaya iyo ducadii maba nin waxaas u jaxjaxa ma ahba markaasaa niyo ninkan waxaan adudina khayrka oo tirada badan sow ma ahan soo diin ilaahay ma aha soo muxuu aha wamaa anfaqtu min shayin fahuwa yukhlifu wahuwa khayr raasiqiin sooma anaga soolobo boqol kun ma haystaa waan istaagu yiri markaasuu sheekh boqol kun anaa bixini sheekh markaas dhididhi ila mogta albaab ku xirna ka furay markaasuu duca wuxuu haayey uu ka dayey dadkiina aamiintii oo weliba muxuu ahaa in nabacadeen ay ka dayeen wuxuu yidhi ilahay baan ku dhaaranayaa salaada maqhrib ee galabtii dambe lama gaarin ilaa boqolkii isaga ahaa oo faa'iidadu ilaahay siiyey ma garateen boqolkii isaga ahaa marka wuxuu yidhi nima wax yeelaysa anaa aqaana baashaan anaa aqaana sadaqadan iyo khayrkii baabkeeda eh hasku dhibin ee mxuu aha aniga wixii aan bixiya igala hadlina shaqadan waan aqaanaa ee faraha kala baxa marka waxaan kala jeedaa dad noocaas ayaa runtii aa jira oo ood la yaabaysa oo baabkaan aad u fahmay aada u fahmay alcumuum marka adeeg badana <laughs> boqol qaalmood oo isku xiran ya oo xaradaada mxuu aha aad ka soo bixisay ma aha meel kale xataa deeri muxuu ahaa hshee hshee cawa baab sheeko ujeeda <laughs> haye haye mhm. sa haye allah abar garta dadka suufiyaalka ha fudud suufiyanka alla kii caqiidada maya waa fudaydka saddexda boqolna jeebka ku wadaa allahu akbar haye <laughs> haye boqolkii wadaa marka <laughs> sheekada maqlayseen awalkeeda meesha ka bilaabatay nin faqiir oo miskiina oo laba bolood kula gaarisa iyo xaaskiisiiya waxay ku tashteen bolood inay gadaan kii kanla ay waxun cariish waxay ka dhistaanba saddex boqol guri ma dhisayse ay waxun ka dhistaan nacam fadal haye haye culamadii mm-hmm. mm-hmm. haye <laughs> ka tag haye waan garta alou kala barye haye haye Hmm. allahu akbar allahu akbar hahida shaahidu min ahliha wakaas khalaas qiso intaas ku filan jazakum alla khayr waa yahay marka aan odhanna wakhtigan waa ujeeda wana baabu lkafaarati bacd alxinfi sooma joogno ya xadiidku koobaad miyaan jogna mise waan ka gudubni ka gudubni sooma xadiidka saddex kun todoba boqol iyo lix iyo sideetanaad waa xadis saxiix akhbarna hanad ibn sari abu sari waa iqatun habt miyan racsan can abi bakr ibn cayaash alasadi waa iqatun caabidun saa xifduhu lama kabur wa kitaabu صaxiix an cabdilcaziiz ibn rufeyc alasadi waa iqa can tamiim ibnu طarfa aلطa'i waa iqa can cadi bni xaatim xaatim aaya meeshana geysa ma jeedaan can cadiy bn xaatim radia allahu taala an arda low kaana mucim ibn cadiy miyuu ahaa xayan uma sa'alanii natna lahu ninkan walaalkii waa la socdiya mise waa mucim kale mucim kale waa nacam qaala wuxuu yidhi ninka la yidhi cadiy bn xaatim qaala rasul rasulka wuxu yhi sal slm man xalafa qofkii dhaarto calaa yamiinin dhaar ku dhaarto oo fara arka hayraha hayrkeed khayran minha ka khayr badan falyadac yamiinahu dhaartiisii ha iska dhaafo oo ha buriyowa walyati اladii huwa khayr kan khayrka ah ha la imaado walyukafirhaa kadibna ka kafaara guta soma jeed waa tii sunada ahayd xadis saddex todoba boqol iyo toddoba iyo waa xadis saxiix yani sunada waxaan kala jeedaa in dib la mariya ayaa sunna aan kala jeeda kafaarada maaha kalama jeedo saddex kun todoba boqol iyo toddoba iyo waa saxiix xadiis akhbarna camr ibn yaziid aljarmi waa saduq qaala xadaثana bahz ibn asad alcami albasri qal xadana shucba waa imaamkii qaal ahbarnii cabdilcaziz bn rufay waa iqa qaala samictu tamiim ibnu طarfa waa iqa yuxadiisoo ka warramay can cabdi bni xaatim radi allahu taala arda qala wuxu cabdi qaala rasuul kale wuxu yiri sal slm man xalafa qofkuu dhaarta calaa yamiini dhaar oo fara arka khayran minha mid ka khayr badan falyati hala imaad aladii kii huwa isagaba khayrun khayr badan walyatruk yamiinhu dhaartiisa iskaga taga weya xadis saddex kun todoba boqol iyo sideed iyo sideetanaad waa xadiis xaqbarna maxamed ibn mansuur nacam ha fara'aa khayraha falyati aladii wa khayr walyatruk yamiinahu axsanta hay kuwa kale u dhahay axaadiista kale axsanta xadis saddex kun todoba boqol iyo sideed iyo sideetanaad waa xadis saxiix akbarna maxamed mansuur alkhuzaaci wa iqa can sufyaan ibn cuyeyna qaala xadaثana abu الزعراء الزعراء cمر بن cمر الjushmi waa ثiqة an camihi adeerkii can camihi abilaxwas cawf ibn malik alashjaci wa iqa ah can abiihi abihiis malik ibnu nadla waa saxaabi jaliil radia lahu ta qala wuxu yihi saxaabigaas maalik ah qultu waxaan ya rasuulka allow ara'ayta bal ara'ayta bal ibna cami ibna camin lii ina adeer oon leeyahay ataytu anuu imid as'aluhu kadibna aan wax weydiisto inuu wax isiiyo falaa yuciinii uusan isiinaynin walaa yasilnii isan xariirinaynin uma kadibna yaxtaaju ilaya ii baahani oo fayatiinii waa iska wada kulli waa iska wada ratimayaan fayatiinii kadibna uu imaani oo fayasalunii kadibna wax weydiisani waqad xalaftu waqad xalaftu aanan dhaartay an laa uciyahu inaanan wax siinin walaa asilahu aanan xariirinin xaalkiisa ka waran seen wax yeeli waa nin qaraabo aan nahay ilm adeer aan nahay waanu imaani inuu wax isiiyo anoo u baahan inuu xiriiriyo labadiiba ma samaynaayo kadibna isagii ayaa waxaa weeyaan waa gelin labadiis hare ayaa xaajadii ku wareegaysaa oo waa imaanaya kadibna waxa markaas marka saa u yeelay ayaa wuxuu ku dhaartay marka ayada inuusan waxna siinin uusan xiriirinin kadibna ninkii oo baahan oo dhibaysan oo xiriirin iyo u baahan ayaa ii imaana kadibna maxaan sameeyaa suaal ayuu nabiga wdi sal slm faamarani nabig wuxuu fr sl slm an aatiya inaan la imaada alladii kii huwa isagaba khayrun khayr badan waa maxay ta marka muxuu kan khayrka badan inuu xiriiriyo iyo inuu waxsiiyo oo kafir aan ka kafaaro guta can yamiinin artayda kafaaro guta maxal shaahidku cad yahay shanuur nacam waliba meeshaan waa iska caddahay oo arrin cad weeyaan tan xadiis saddex kun toddoba boqol iyo sagaal iyo siddeetanaad waa xadiis saxiix akhbarna ziyaad ibnu ayub atuusi البغدادي waa ثiqة xاaفظ qaala wuxuu yihi xadaثna hushaym bashir wasiti wahiqatu tabtun kaiira tadriis walisaan khafiy qaala anba'ana mansuur ibnu zadan zadan alwasiti wahiqatu tabtun caabid wa yunis ibn cubayd اcabdi wahiqatu tabtun faadil waric can xasan bn abi xasan basri can cabdiraxmaan cawf cabdiraxmaan samra radia allahu taala qal wuxu yhi abdiraxman samra qaala linabiy nabigan wuxu yhi sal slm idaa aalayta haddii aad ku dhaarato calaa yamiinin dhaar oo farayta adarka hayraha hayrkeed khayra minha ka khayr badan faati aladii huwa isaga khayru khayr badan waa ka firca yamiinika dhaartaadana ka kafaaro guda xadii saddex kun todoba boqol iyo sagaashanaad waa xadii saxi akhbarna camr ibn cali alfalaas waa iqatun xaafid qaala xadana yaxmid saciid alqataan qaala xadana ibnu cawn cabdullahi ibnu cawn almuzani waa iqatun faadil can xasan ibn abilxasan albasri can cabdiraxmaan bni samra radia allahu taala qala wuxuu yihi cabdiraxmaan qaala wuxuu yidhi yacni rasuul lah iyo walajeeda slam idaa xalafta haddii aad dhaarato calaa yamiini dhaar oo farayta ad arg hayraha hayrkeed khayra minha ka khayr badan faati ilayma aladii huwa isaga khayrun khayr badan minha iyada xaggeeda wakafir can yimiinika dhaartaadar ka kafaaro guda xadiiska kun todoba boqol iyo kob iyo sagaashanaad waa xadii saxiix akhbarna moxamed ibni qudaamata almisiisi waa hiqa fii xadiidihi xadiidkiisa muxuu ku sheegay oo ugu warramay can jariir uu ka wariyay ibn cabdilxamiid adabbi waa hiqatu saxiix kitaab can mansuur muctamir waa hiqatu tabt can xasan albasri raxima allahu ljamiic qaala wuxuu yidhi xasan albasri qaala wuxuu yidhi an asan qaala cabdiraman bn samr qaala alxasan basri qaala cabdiraman bn samr wuxuu yidhi radia allahu tacala canhu arda qaala lii rasu rasulka wuxuu yidhi sal slm idaa xalafta diya dharat calaa yamiini dhar oo farayta ad aragta hayraha hayrkeeda khayra minha ka khayr badan faati lay maa aladii kii huwa isagaba khayrun khayr badan wakafir can yamiinika dhaartaada ka kafaara guda baabu lyamiini intaa waxaan ugu soo gudubnay marka baabkii ahaa qofka haddii uu dhaarto dhaarta iyadaana waa ka khayr badan uu arko in ay mashruuc tahay inuu la imaado shayga khayr badan uuna ka kafaaro guto jamhuurtana ay qabaan kafaarada in laga hormarin karo dembiga uu ku dhacay iyo burinta uu buriyey ka hore inuu kafaaro gudan karo laakiin dhaarta ka hore aan la ay ijmaac tahay inaan la guda karin sidoo kalena ay fiican tahay in marka qofka xinfigaas uu ku dhaca kadib oo dhaarta eed buriyo inuu kafaarada la imaado inay fiican tahay intaas iyada ayaan kaga soo gudubnay baabalyamiini dhaar la dhaartay uu baabkan u baabiyay fii maa laa yamliku qof waxaas wuxuusan milkinin qofkii inuu ku dhaarta wallaahi baan ku dhaartay masaajidkana bixinaya ma soconi waxba kama jiraan waa waa laqwi waa hadal antarbaqasha oon macno lahayn weeyaan xadiid saddex kun todoba boqol iyo laba iyo sagaashanaad waa xadiid xasanun saxiix akhbarana ibraahim ibn moxamed alqurash waatiqa qaala xadathana yaxmed sacid alqataan can cubayd illah ibn alaknas annakhaci waa saduq qaala ahbaranii camr bn shucayb can abihi can jadihi radia allahu taala arda qaala wuxuu yihi cabdullahi bin camr qaala rasul rasulka wuxu yh sal slm laa nadra nadar ma jiro waxaan ku nidray waa tii ay soomaalida dhihi jireen waxaan ku laa nadra nadar ma jiro walaa yamiina dhaarna ma jirto oo kuma ansaxaysa mana guntamaysa fii maa laa tamliku waxaadan adiga aada milkinin haddii aad tidhahda waxaa weeyaan isliin nuskeedaan ku siiyey wallaahi isliin nuskeedaan ku siiyey haddii aad ku nadarto ku dhaarato ama waxaa iga nadar ah inaan isliin nuskeeda bixiyo hadalkaas waa iska laqwi walaa fii macsiyatin alla inaad ku caasisana ayada lagumana nadri karo lagumana dhaaran karo wallahi baan ku dhaartay salaadan ka tegi ama xumaanan samayni waxba kuma jiraan walaa qatiicati raximin raxim goynteedna ma guntamaysa aslanba waxbana kama jiraan waa laqwi baabun man xalafa qofkii dhaartay ayuu baabkan u baab yahay oo fastatnaa kadibna dhaarta wax ka soo reebto oo istatna la imaado oo hadalkii yacni rahan reebto rahan reeba weeyaan xadis saddex kun todoba boqol iyo saddex iyo sagaashanaad waa xadis saxiix akhbarani axmed ibnu saciid almarwasi waa iqatun xaafid qaala xadaثana xibaan ibnu hilaan albahili waa iqatun tabt qaala xadaثana cabdulwaariث ibnu saciid ibnu dakwan التميمي واثقة ثبت رمي بالقدر قال حدثنا أيوب ابن أبي تميمة السختياني واثقة ثبت حجة فقيه عن نافع مولى عبد الله بن عمر واثقة فقيه عن عمر رضي الله تعالى عنه عنهما عن النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي انه يري من حلف قف الارض فاستندر سو ريبتو او wax ka soo reebto oo rahan reebto fa in shaa haduu doono madaa dhaarta ayuu ku soconi kow wain shaa hadduu doono taraka uu isaga tegi hayra xinhin waxaa weeyaan isaga oonan aw kayra xanifin isaga oonan dembaabin fastatnaada maxay ta ma taqaana waxaa weeyaan wallaahi hebel ma salaamayo in shaa allah in shaa allah sidaa weyaan istitna taas marka qofka isaga ah waxaa u bannaan marka labada ariiqba khiyaar ayuu yeelanayaa mana dembaabay in sha allahu tabaaraka wa tacaala waaya baabu niyat fi lyamiin dhaarta la dhaarana niye ma loo qabanaya oo qofkaad wax ku dhaarta niyadiisa mxuu aha dowr maku leedahay oo kaalin maku leedahay meesha mise kuma laha baabkan u xadiiska kun todoba boqol iyo afar iyo sagaashanaad xadiis saxiix akbarna isxaaq ibnu ibraahim alxandali waahiqatun habtun xujatun waxaa weeyaan waa ninkaa taqaanin qaala ambaana sulaym ibnu xayaan alasdi sulaym meeshaan waa sulaymaan axsant sulaymaan ibnu xayaan alasdi muxuu idinkugu qoray ma iqa qaala yaxya bn saciid alansaari saduq miya mis ya hubi ha xadaana yaxya bn saciid alansaari waa imaamkii an muxamed ibn ibraahim alqurashi waaiqat lahu afraad can calqam ibn waqaas leythi waaiqatu tabt qaar baa saxaabinimo ku sheegeen laakiin ladiid can cumar saduuq sooma ninka la yidhaahdo sulaym ibn xayaan ninka idiin qoran horta waxaad ka dhigtaan sulaymaan ibn xayaan allasdi tan labaadna waa saduuq can cumar ibn khaaab radia allahu tacala anhu arda can nabigna mxu kor sal slm sayd cumar qaala wuxuu yidhi sayd cumar amiiru lmuminiin waa ninkii shaydaanka uu muxuuha ka carari jiray oo taqaaneen jari fi اlxaq dacnii aqtul hada اlmunaafiq adrib cunuqahu intuu dhahay waa garanaysan waardiye waa odin taagan oo diintan sideedaba waardiyeynaya cid alle ciddii ku gardarooni diyaar waa inuu muxuua qoortiis xagga dhigo sayd cumar albaabkii uu nabigeena u sheegay sal alla slam in la jibin doono oo fidnada meeshii ay ka gashay ummaddan ahaa marka isaga la jibiyey oo la dilay qala wuxu yih sayd cumar inamaa in kalamaan alacmaalu acmaasha iyo ficilada la sameeyo binniyati niya ayay muxuu ahaa ku ansaxaan ku guntamaan ku dhismaan habaab looga helaa lagu ictibaariyaa inama alacmaalu acmaasha guntantankeeda iyo gunadda ay guntamayso iyo asixitaankeeda biniyati niyay ahaatay weyaan wainamaa in kalamaa likulli mri'in qofna waxaa u sugnaaday maanaa wuxuu niyoodo faman kaanat qofka hijratu hijradiisa ilى اllahi alla weyne awgii iyo dartii iyo warasuulihi rasuulkiisa rumayn uu rumay iyo tegitaan u tagi qof u hajiray fi hijratuhu hajiritaankiisa ila اllah alla weyne ahata warasuuli rasuulkiisa waman qofkii kaanat ay hijratu hijradiisa lidunya addunya yusiibaha uu asiibo ow imra'atan haweeney tazawaja uu guursada fa hijratu hijradiisa ilaa maa haajaro ilayh wuxuu haajiri ay ahaanaysaa weeyaan saasuu nabigeen yihi sala allahu calayhi waali wasalam marka niyada muctabar maya marka qofka markuu dhaarana niyadiisa ma la ictibaarinaya nacam waa la dharanaya waa la ictibaarinaya rabbi wuxuu le subxana wa tacala laa yuaahidukum allahu biاlagwi fii aymaanikum walaakin yuaakhidukum bima kasabat quluubukum marka hadalka carabta waxay dhihi jireen laa wallah balaa wallah saas iskala yihiin yacni markay hadal sheegaanba ha wallaahi saas weeyaan annaga waa dhana waad garanaysaan marka taas iyada ah haddiiba niyo dhaarasho aadan kala dan lahayn oo carabka waxaan iska maray ay tahay haba yaraata wax kafaaro laga rabo malaha dhaarta marka muctabarka ah waa midda waxaa weeyaan niyada ay la socoto oo dhaarnimo ad u qasdaysa weyaan laakiin middan carabka alladii tajri bihi alalsun ama carabada laiska marina dhib ma lahan sidaa weyaan baabu tariimi ma aal la baabu baabu taxriimi maa axal allah ln wuxuu xalaal yeelay in la xaaraan yeelay in lagu dhaarto wuxuu ku soo aroray ayuu baabkan baab yahay baabu taxriimi ma axal allah alweyne wuxuu xaaraan yeelay wuxuu all allaweyne uu xalaal yeelay dheh baabu taxriimi maa axala allahu caza wajalla allaweyne wuxuu xalaal yeelay in dhaar lagu xarimo inay bannaan tahay iyo inay bannaaneen wuxuu ku soo rorayuu baabkan baab yahay ma bannaano weyaan ma lama ogola ilaahay subxana wa tacala wuu xalaal ka dhigay inaad ku dhaarato inaad xaaraan ay kaa tahay waxba kama jiraan saa weyaan xadiis kun boqol iyo شhan iyo sagaashanaad waa xadis صaxiix akhbarna alxasan ibn moxamed الzacfaraniي waa iqa qaala xadaثna xajaaج بn mxamed اأcwr wa iqaة habt lakinahu اkhtalطa fi akhirihi lama qadima baqdad can mujrayj cabdimalik bn cabd wa iqaة habt yursil ydlis qaala wuxuu yihi zacma caطا ibn abrabax wuxuu sheegay anahu caطا raximah اllah samic inuu ka maqlay cubaydullah baa idiin qoran sooma waa cubayd maxaa kuu qoran sheekh cubayd bas allahi waxaa weeyaan cubaydullaahidaas waa cubayd cubayd ibnu cumayr aleyثi cubayd ibnu cumayr alleyثi ninkaas wuxuu dhashay zamanka nabigeena salى اllahu عalayhi waali wasalam siduu sheegay alxaafid ibn xajar nacam waxaa kaloo lagu tiriyaa inuu ka mid yahay tiqaad الtaabiciin yaquul isagoo le samictu waxaan ka maqlay caaisha samictu caaishata uma almuminiin radia allahu ta ardaha ayaan ka maqlay tascumu iyadoo sheegayso ana nabiya nabigena sal slm kaan inuhay nabigeenna yamkutu mid nagaada cinda zaynab binti jaxsh zaynab binti jaxsh oo taqaaneen saxaabiyaddii umulmuminiin ahayd gurigeeda ayuu joogi jiray oo fa yashrabu cindaha caslan malab ayuu ka cabi jiray nabigeena sal slm agteeda malabku waxyaabaha macaan nabigoonu jeclaan jiray malab ayay siin jirtay fatawasaytu fatawaasaytu waan u dardaarmay ama waan isu dardaaranay ana anigi xafsatu xafsa waxaan isu dardaarnay ku heshiinay oon isla qorshaynay an an ayatana midda nagi oo dakhala usoo galay annabiy nabigeena alayha korkeeda annabiy nabigena sal slm labada naga waxaan isku ogaanay oon ku heshiinay mideeni uu nabiga usoo galo mid alla mid uu usoo galo faltaqul ha tidhaahdo inii aniga ajidu minka waxaan kaa dareemaya oon kaa urinaya riixa makaafiira xanja uraysay malmal iyo waxaa tidhahdaba xanjada udgeysa maaha ya xabag sooma de malmalkaas xabag ma <laughs> ah, xanjada caadiga ha inii anigo ajidu waxaan kaa dareemayaa mxuu aan kaa urinayaa minka adiga riixa makaafiira xanja uraysa oo nabiga uu necbaa wax uraa oo dhanba nabigu u necbaa alayh salatu slaam ayaan kaa urinaya ha tidhaahdo akalta makhaafiira ma xanjadii noocaas edaad soo cuntay amaad soo rugtay ha tidhaahdo saasaa lagu ballama ya subxaan allah waxaas kulli mataqaanaan saldhiga uu ka duulaa ya waa masayr wax kalema ma yeelaan ummahaat almuminiin wa wa ahlu اljanna waa xaasaska nabigeena sal l slm markaasaa wadaadka meesha wuxuu leeyahay islaamaha masayreena maxay ahayen islaamaha masayreena waa ha burqadeena oo waxay rabaan ha sheegeena wixii aanan hujri iyo gaalnimo iyo bala ahayn marka faraha kala baxa ha loogu dulqaato adigaba maanta xaaskaaga bal ka soo qaad ilahay baa iyagmxu adig kuu banay laakiin hariizada bini aadamka ku jirta inta adig kugu jirta ku jirta inta haddii aad fahmi weyde halko ag joog meel kale u dhaqaaqi haddii aad fahamtana laakiin carabta falsama laga rabaa dul qaado kab haddii lagaa soo daba tuuro haddii waxaa weye hadal adag lagu dhaha haddii beenaala tahay lagu dhaha waxaas kulli waxaa weyaan qofka wuxuu sheegaa ma ogsoono yaa khiiradii ayaa dulmartay waay saas ha tiraahdo fadakala calaa daahma ixdaahuma midood ayuu u galay faqaalat waay tii dalia arrinkaas lahu ay ku tihi faqal wuuu nabigana sal sl laa maya bal sharibtu caslan malab ayaan cabay cinda zaynab inti jaxy ayaan ka cabay walan acuuda lahu umana noqonayo welibuu ku dhaartay riwaayaadka qaar fanaزlat waxaa soo degtay yaa ayuha nabiyu nabi allow yaa ayuha nabiy nabiyu lima maxaabaad tuxarimu uxaarayanaysaa maa malab axalla uu ku xalaaleeya allahu alweyne laka adiga ilaa qowlihi laga gaaro in tatuuba iyaga ayaa lala hadlayo in tatuuba haddii aad tooba keentaan labadiina il allaha la weyne caaishatu xafsa ayaa loola jeedaa faqad saqad quluubukuma yani haakada iyo sidoo kale waid asara wadkur xusna bial id goor asara uu saraysta annabiyu nabiga ilaa bacdi aswaajihi xaaskiisa qaarkood xadiian sheeka liqowlihi qowlkiisa ayuu rabbi ishaaraya bal sharibtu casalan malab ayaan cabay qisadaas marka waxaa weeyaan in nabigeenna calayhi salaatu wasalaam jacayl loo qabo oo qof walba uu raba inuu asaga istitaar xaasiskiisi mid walba ay rabto inuu muxuu ahaa isaga u go-o ayaa waxay keentay in zaynab in laga jaro nabigeenna calayhi salatu salaam qorsho loo dejiyey oo ummuna caaisha iyo ummuna xafsa ay dejiyeen oo yidhahdeen nabiga wuxuu necbaa inuu agteeda ka cab malab inuu ka caba ogsoon yihin mogta ayagana malabkiin hayna laga yaaba bay ufududeen marka nabigana malabka u jeclaa meesha ku lalaaban jir malabka cab jiray wa kale ma jir lakin malabkaas meesha u aadi jira nabigana sal slam laakiin waktigeeda unbuu siin jiray waqti dheer ma siin jirin arrinka isagaha marka qorshe waxaa la gaaray nabiga in laga gooya oo waxaa la yidhi waxaad soo cabtay miya ama aad soo cuntay xanjadaas noocaas maya malabaan soo cabe zaynab agteedan soo cabe kadib mana u noqon doono haddii aadba urkaad leeyahay asaa u soo uri waxbana kama jiraan la socdaya waaan goyni welibuu ku dhaartay nabigena sal slm arrinka asagaa marka nabigeenna waa lagu eedeeyey waa l ma hayeeli maxaad u xaaraan yeelaysa wuxuu alla kuu banay ayagana waxaa lagu yidhi hawsha aad samayseen saxmaan tooba keena ayaa lagu yidhi saas weeyaan baabun idaa xalafa hadduu dhaarta anlaa ya'tadima inuusan suugaysanin idaam inuusan idaan uusan waxaa weeyaan wax ku cunin wallaahi inaan idaan wax aan ku cunayn wax qalal aan cuni hadduu ku dhaarto oo faakala wuuna khubsan rooti iyo canjeero iyo jabati insac tacbiir bikhallin khalka uu ku cuno khalka annaga aad uma naqaana soomaalida laakiin carabta iyo aad bay u yaqaanaan waliba shaamiyiinta iyo qolyahan suuriya iyo meelahaas iyo maqaaxadooda markaad gasho reer lubnaan iyo khalka waaba abaqa iyo cunada miiskuusa u saaran yahayba khalka eh, tufaaxa noqoya eh, aadi mxuu liintan caadiga noqotaya qajarka iyo khiyaarka noqoya waxyaabahaasa muxuu ahaa aan la qurmini oo inta meel lagu rida ah waxaw biyo lagu shuba ayaa si mucayana muddo iska ooli markaas kadibna waxaa ka samaysmi wax dhanaan ah oo mararka qaar xataa mxuu ahaa urkooda annaga hadda soomaali ahaan aan xamili karin oo yaro dhanaan xigeen aad u dhanaan halka marka haddii hadda aad baxdaan meesha markaad ka baxdaan eh, aad ka baxdaan eh, qolyahan saaxiibadeen aho meeshaan timirta iyo adduunka ku iibiy sijoodka masjidka iyo soojoodkaba kulli xayasiisa noqotee marka waxaa weyaan khalk way iibinayaan haddii aad khal isi aad leedo hadda lagu siini caawa aad la galmani marka waxaa lagu yaraa muxuu ahaa darsadaa eh, eh, khudaarta la jarjaray iyo ayaa lagu yaraa muxuu ahaa ya jibsiga laftarkiis baa lagu yara snaakska iyo adduunka wakaas waa taqaanaa qolyahan baajiyaha iyo meelahan ku iibiy waxyaaba marar qaar way hayaan khalka alcumuum marka waxaan kala jeedaa halkaas hadduu marka qofka rooti ku cuno suugo ma noqoni ma suugo ahaan ma loo ma la dhihi karaa waaya idaa xalaf hadduu dhaarto allaa yatadima inuusan suugaysanin oo faakala u cuno khubsan khubs bikhallin khal ku cuno khalka waxaa weeye idaamka ugu liidam ugu hooseeyo xadii saddex kun todoba boqol iyo laakiin gaaska uu roonyahy waxbaa sheegaano wallahu aclam annaga waxba kama naqan lakin saas bay sheegayaan saddex kun todoba boqol iyo lix iyo sagaashanaad waa xadii saxiix akhbarna camr can wa iqat xafi qala xadana yaya bn sacid اqadan qala xadana muhana ibn saciid aلdubci wa iqa qala xadaana طalxa ibnu naafic alqurashi wa saduq can jaabir bn cabdilah radia allahu tacaala canhuma jaabir markaad maqashaan intaad xasuusanaysaan ma taqaanaan qala wuxu uhi jaabir dahaltu maca nabiy nabiga ayaan mxuu ahaa anoo la socda ayaan soo galay beytahu gurigiisii dahaltu maca nabiyi beytahu nabiga ayaan la soo galay gurigiisii calayh salat slam fa idaa waaba iyadoo filqun jab rooti ah iyo kibiz ah iyo alun iyo al ayaa meesha yeelo alkii hadda aan sheegaynay faqaala rasul ui sl slm kul cun fanicma waxaa wanaagsanaaday oo nicmo badnaaday alidaamu suuga alkhallu halka weyaan yacnii idaam waxaa ugu fiican halka macnaheeda maxay tahay maxalushaahidka maxaa waa idaam inuusan hal ugu fiicnayn <laughs> inuusan ugu ficnayn meeshu waa muuqataa laakiin aljuudu bilmawjuud wa aljuudu bilmawjuud wixii marka iyada yeela maaf kuu fiican marka iyada waxaad haysata kaasaa wax walba kaaga qiimo badan marka wuu nicmo badnaaday marka macnaheedaba xadiidka imaam meeshu dariishanaa mataqaanaa hadduu qofka ku dhaartay inuusan iidaam cunaynin uu khal cuno iidaamu cunay wa marka kafaaradiyaa laga rabaa saasuu ula jeeda imamka cali raxmat ullah waayo xadiiska saddex baabu alxalifi dhaar la dhaarto iyo wاlkadibi been liman qof lam yactaqid aanan ku qabanin alyamiina dhaarta biqalbi qalbigiis qofka been buu muxuu ahaa hadal been ahaana amaba mxuu hadal dhaara ayuu ku dhawaaqay laakiin qalbiga kama jirta carabku may ka marmaraysa balaa wallahi mxuu aha kadibtaasa ah, ishkaal ah lakiin xalifku horaan soo marnay xadii saddex kun todoba boqol iyo todobiy sagaashanaad wa xadii sax akhbarna cabdullahi ibni moxamed ibn cabdiraxmaan alqurash waa saduq qaala xadaثna sufyaan ibnu cuyeyna can cabdilmelik ibni cayan alkufi waa saduqun shiciy can abi waa'il shaqiiq ibnu salamata alasadi waa iqat mukhadram can qays ibnu abi cazrata hazrata cafwan hazrata axsanta ama hazarata cafwan waa qays ibnu abi harazata rada maseebanta mise waa kor dhabanta sheekh nuur maftuux khalaas can qays ibn abi harazata radia allahu tacala an arda waa raggii aan aad ula aqoonin waa garanaysaan qaala wuxuu yihi kunaa waxaan nusamaa kuwa nagula magacaabo asamaasira dalaaleydi ama gaadleydi waxna la yihahdaba suuq markaan joogno oon dadka wax u kala iibanayna magacaasaa nagula sheegi jiray fa ataana rasul nabig nb sal sl naga nabiicu annagoo wax iibinayno oo dadka u kala iibinayno fasamana wuxuu nagu magacaabay bismin magac huwa isaga khayrun ka wanaag badan min ismina magac anaga hore samaasiradii ka wanaag badan ayuu nabigeenna nagu magacaabay alayh sala slam allahu akbar faqala wuxu yh ya macshar tujaar war ganacsatoy ina hada beyc beycan yaxduruhu alxalifu dhaar ayaa imaado waa dhaara ka dhex dhacda iwalkadibu mararka qaar beenba muxuu ahaa ka dhexdhacdo fashubbuu war waxaad ku barxdaan beycakum beyciina bisadaqa sadaqa ku barxa saasuu nabig sal slm wixii kalaa lagu dhaafe ina alxasanaat yudhibna asayi'aat xadii saddex kun todoba boqol iyo sideed iyo sagaashanaad una dambey cashirkan insha allahu tacala caawa wa xadii saxiix akhbarna moxamed bin abdillahi bn yaziid almuqri wa hiqa can sufyaan ibn cuyeyna can cabdilmelik ibn cyan alkuufiy saduuqun shiciy wa caasim caasim ibn abi najuud weye wa imaamun fi alqira'a walqira'aat waa taqaanaa aimada uu ka mid yahay laakiin dhan kale waa saduuqun lahu awhaam agga xadiidka wajaamic ibnu abi raashid alkahili waa iqatu faadil can abi waa'il shaqiiq ibnu salma can qays ibnu abi kharaza alkhifaari waa saxaabi jaliil qaal wuxuu yidhi eh, qays kuna waxaan nabiicu kuwa iibino oo wax ku kala gadana bilbaqiic meesha baqiic loo yaqaano maanta waxaa weeye meesha qubuurta magaalada madiina dadka lagu aasa weyaan oo ku dhegan masjidka nabigeena sal l fa ataana rasu nabig n sl sm kuna waxaan nusama kuwa magacaaba samaasira dalaaleydi ama gaaleydi faqala wuxuu yidhi ya macshar tujaar war ganacsatoy fasamaana wuxuu noogu magacaaba nabigen sl bismin magac huwa isaga khayru min ismina magcana ka khayr badan uma kadibna qala wuxu yidhi ina hada beycan yaxduruhu اlxalifu wاlkadib waxaa imaada meesha oo dhacdo in la dhaarto beenna la sheego mararka qaar fashubuu fashubuuhu waxaad ku baraxdaan bisadaqat sadaqa ku barxayuu nabig sal slam hada wallah aclam w sal l sl abdi rasul mustafa